bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allah wslam cala nabiyina muxamed wcla aalihi wsaxbihi wslam ama bacdu ayb alxadiidu athalith walcishruun xadiidka saddex iyo labaatanaad waxaan soo haynay kitaabkii matnu larbaciin annawawiya lilimaam annawawiy raximah llahu tacaala can abi maliki alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam alطuhuuru shatru اliimaan walxamdu lilahi tamla'u اlmiisaan wasubxaana allahi walxamdu lilahi tamla'aani aw tamla'u maa bayna alsamaai walard wاsalaatu nuur wاsadaqatu burhaan wاsabru diyaa wاlqur'anu xujat laka aw calayk kulu nnaasi yaqduu fabaa'icun nafsahu famuctiquha aw muubiquha rawaahu muslim xadiidkan waa xadiidkii saddex labaatanaad ee kitaabka arbaciinka ka mid ah can abi malikin alashcariyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulku waxa yidhi alطuhuuru shatru liimaan dahaarada iimaanka barkiis weeyaan walxamdu lilaahi alla oo la ammaano alxamdu lilah la yidhaahdana tamla-u lmiisaana miisaankay buuxinaysaa wa subxaana allaahi oo la yidhaahdo iyo alxamdu lilaahi oo la dhahana subxaana allaahi oo macnaheedu uu yahay alla ayaa ceeb iyo nuqsaan ka hufan walxamdu lilaahi alla oo la ammaano tamla-aani waxay buuxinayaan labadoodaas ow amase tamla-u wuxuu buuxinayaa qowlkaasi maa beyna asamaawaati waalardi cir ciraryaalo iyo dhulka waxa udhexeeyo inta cirka iyo dhulka udhexeysa ayay buuxinayaan waasalaatu salaadiina nuurun iftiin weeyaan waa nuur waasadaqatu sadaqadiina burhaanun weeyaan waa xujo ama iftiin iyada laftirkeeda waasabru sabarkuna diyaa-un weeyaan waa iftiin waalqur-aanu qur-aankiina xujatun xujo weeyaan laka adiga ayuu kuu doodayayo xujo kuu yahay ow amase caleyka adiga korkaagu xujo ku yahay adiga ayuu kugu doodayaa kullu naasi dadka dhammaantiis yaqduu waa kalahayaan oo waa jarmaadayaan fa baa'icun nafsahu waxaa iyaga ka mida mid nafsadiisa soo gatay fa baaicun mid iibiyey nafsahu nafsadiisa eh, nacam kullu naasi dadka dhammaantiis dha yaqduu waa kalahayaa fa baaicun nafsahu mid nafsadiisa soo iibinaayo weeyaan fa muctiquhaa wuu soo xoreynayaayo naar buu ka soo xoreynayaa aw amase muubiquhaa mid halaajinayo weeyaanoo naar buu ka waa mid halaajinayo naar buu u sababayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan xadiid aada iyo aada u weyn weeyaan ahmiyadda uu leeyahayna waxaa weeyaan kalimaadka wan wanaagsan ee rabbi subxaanahu watacaala lagu ammaano ajirka laga helayo iyo yacni wanaageeda iyo caaqibadeeda sida siday u fiican tahay ayaa xadiidku uu tilmaamayaa xadiidka riwaayada muslim ee min xadiidi abi malik alashcariyi iyada waxaa weeyaan dariiqa muslim uu kusoo saaray waa dariiq yacnii nooc inqitaaca uu ku jiro laakiin xadiidka duruq kaleo fara badan ayuu ku ansaxay iskuna soo duubduub xadiidku waa xadiid saxiix ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam adtuhuuru dahaaradu shadru liimaani iimaanka barkiis weeyaan laba macno ayaa lagu macneeyey macno waxaa weeyaan adtuhuuru dunuubta oo laga tagaa waa dahaaro ilaaneh dunuubta iyo macaasida shirkiga ugu weyn yahay oo bidcada ku xigto oo macaasida eh, kabaa'irta ay ku xigto oo laga dheeraadaa oo laga tagaa shadrul iimaani iimaanka barkiis weeyaan sababta sidaa loo leeyaan waxay tahay iimaanku baa waxuu ka koobmaa wax la sameeyo oo waajibaad inaad la timaado lagaa rabo iyo waxyaaba inaad ka fogaato lagu amray labadaa unbay ayay diinta u qeybsantaa ayb iimaanku marka wax la sameynaayo iyo wax laga tegaayo isugu jira wax la sameynaayo macnaa waa awaamirti wax laga tegaayana waa waxyaabihii alla kaa reebay subxaanahu watacaala marka dunuubta oo laga tagaa marka waxay noqonaysaa diintii barkeed bay noqonaysaa iimaankii nuskiis buu sidaa ayay sidaa ku noqonaysaa sababto a wixii xumaantii oo laga tegayay oo dhan waxaa weya waa nus weeyaan nus bay ka tahay waxyaabihii adiga lagu diray marka macnaha waa lagu macneeyo qofku inuu isnadiifiyo oo uu dunuubta iska nadiifiyo oo dunuubta ka tago shadrul liimaani iimaanka barkiis weeyaan macnahana waxaa ku tusaayo qowluhu tacaala ay dheheen nimankii nabiyullaahi luud markuu la teliyey qoladiisii ee uu yidhi ilaahay ka cabsada raggaana aad u tegaysaan dhaafa marka waatay dhaheen inahum unaasun yatadaharuun waa dad isdahiraya yacni dunuubtaanay ka yacni waxay ka wadaan ficilkeenaan bay ka tegayaan oo ay iska dahirayaan ashyaada marka xunxun oo laga tagaa waa dahaaro wamin hunaa ayaana waxaa lagu xambaaray qowluhu tacaala ya ayuha lmudathir qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka fadahir tafaasiirta ku jirta mid ka mida ah. ayb iimaanku marka laba nooc waa sidaas weeyaan macnaha marka waa lagu macneeyey macnaha labaadee aduhuuru shatru liimaan lagu macneeyey waxaa weeyaan dahaarada caadiga ee weyse qaadka qofka janaabada inuu ka meyrto weyse qaato sajoodo wixii markaa un dahaaradan caadiga la yaqaanin garanayno in laga wado al-iimaanna markaa waxaa markaa macnaheedu macnihiisa waxaa loo jeedaa bimacnaa waa salaadii baa laga wadaaba iimaanka hadda macnuhuna marka waxuu noqonayaa adduhuuru dahaarada shatru liimaani salaada barkeed waay dahaarada salaadiina iimaan allah ku tilmaamayo wuxuu yidhi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum alla ma ahan mid dayacaaya salaadiina salafka oo dhan macnahaasay ku macneeyeen a'imadii tafsiirka marka haddii labadaa macno unbaa ku jirta adduhuuru shatru liimaan in la yidhaha dahaarada qalbiga oo iyo jawaarixdii oo laga nadiifiyo macaasida iyo in lagu macneeyo dahaarada oo jirkii yacnii in xisi xisi a ah loo dhaqo oo yacnii janaabada qofka uu ka mayrto haweenta xaydka ay ka mayrtoo kale oo ay salaadii u weyse qaataan mar walba weysada ay ilaaliyaan oy ku dadaalaan taasaa marka waxaa weeyaan macnaha in loo jeedo salaada iimaankana marka salaada in laga wado labadaas macno ayaa ku jiro meeshaas ayb aلطuhuuru dahaaradu shadru اliimaani iimaanka barki weeyaan walxamdu lilaahi tamla'u اlmiisaan alla oo la ammaano alxamdu lilahi la yidhaahdana miisaankay buuxinaysaa miisaanka marka sida u buuxinaysa alla garanayo subxaanahu watacaalaayo ilaahay subxaanah watacaala acmaasha culays buu u yeelayaa qiyaamaha camal kastaana inta uu la egyahay wanaagiisa iyo qiimihiisana culayskiisuna uu ku xiran yahay sida xusnulkhuluqaba nebigu u sheegay dabeecad wanaagu inay miisaanka buuxinaysa nacam ayb alxamdu lilaahina sidoo kale miisaankii bay buuxinaysaa ayb wa subxaan allaahi oo la yidhaahdo iyo walxamdu lilaahina tamla-aani waxay buuxinayaan ow tamla-u ama wuxuu buuxinayaa maa beyna asamaawaati walardi dhulka cirka inta dhexeeyo yay buuxinayaan kalimaadkan marka maadaama ay yaryar yihiin macaani aada u ballaaran baa ku jirto oo macnaha koowaad waxaa weeyaan alxamdu lilahi waxaa ku jirto tilmaan kasto iyo ficil kasto alla lagu ammaano alxamdu lilah weyaan naam markaad alla ammaanayso alxamdulilah baad ku ammaanaysaa subxaanallaahina waxaa weeyaan nuqsaan kasto iyo ceeb kasto oo alle subxaanahu watacaala aada ka huftid idan marka tilmaamaha ilaahayna labada unbaa loo qeybiyaa sifaatu kamaal sifaat yacnii kamaal oo dhammaystirnaan oo ilaahay loo sugaayo subxaanahu watacaala taana alxamdulilah baad ku gudanaysaa iyo sifaat nuqsaan ah oo alla aan u cuntanmin oon ilaahay subxaanahu watacaala u qalmin ounan kuna sifaysnayn kuwaana waxaa weeyaan ilaahay baad ka hufaysaa subxaan allahi baa leedahay nacam ilaahay baa hufan oo yacni ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka hufan wa min hunaa marka alla subxaana watacaala tilmaamihiisii oo dhan ayaad u qirtay ood la timid marka marka aa leedahay subxaana allah alxamdu lilah inaa macnaha macaanida inaa garan karta weeyaan subxaan allahi o lilahina tamla waxay buuxinayaan mase tamlo wuxuu buuxinayaa maa bayna asamaa'i walardi dhul cer inta udhexayso badanaana marka waxaa soo arooray yacnii inay waxaad arkaysaa in ay badanaa isku labadan waa laysku xiraa tasbiixdii iyo taxmiiddii waa laysku xiraayo subxaana allahi wabixamdihi iyaad arkaysaa nacam subxaana allahi wabixamdihi fasabix bixamdi rabbika labadooda marka laysku xiro waxaa weeyaan waa sida ugu dhammaystirnaanta badan waa sida ugu dhammaystirnaanta badan marka aad labadan isku xirtid subxaana allahi wabixamdihi labadan tasbiixdii iyo taxmiiddii ayb wasalaatu salaadii nuurun weeyaan waa nuur wasadaqatuna burhaanun weeyaan waa iftiin wasabru sabirkuna diyaaun weeyaan waa iftiin saddexdan macno nuur iyo burhaan iyo diyaa saddexdoodaba waa saddex saddexdan noocba waa saddex nooc oo ilayska iyo iftiinka iyo nuurka ka mid a nacam weeyaan salaada iyada waa nuur ayaa laga cabiray mutlaq ah nuur aan yani waxyaabo kale aan lagu xirxirin si mudlaqa oo caadiyo daysan baa nuur loogu tilmaamay oo wuxuu yidhi wasalaatu salaada nuurun nuur weeyaan nacam ayb salaaddii marka waxayn waa nuur saxiix ibnu xibbaanna waxaa ku suganba man xaafada calayha ninkii salaada ilaaliyo kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yowma alqiyaama salaada ninkii ilaaliyo iftiin bay u noqonaysaa maalinta qiyaamaha iyo badbaado ayay u noqonaysaa ayb wasalaatu nuurun salaadu waa nuur iyo iftiin wsadaqatu burhaanun sadaqadana waa burhaan alburhaan waxaa la yidhaahdaa iftiin shucaaca qoraxda markaa kaaxiga adiga nacam qoraxda xaggeeda shucaaca aada dareemaysid iftiinka yacnii yaryarka ee aadka u yaryar oo shucaaca camal oo aada dareemaysid kaasaa burhaan la yidhaha nacam waa yacnii shucaacu wuxuu daliil u yahay qoraxda inay soo baxday nacam oo qoraxda ay taagan tahay sadaqaduna waxay daliil u tahay iimaankaaga sababtaa dadku maalka waa jecel yihiin ayb wsabru eh, sabarkuna diyaaun iftiin weeyaan sabarkana waxaa laga cabiray diyaa adiyaana waxaa la yihahdaa waa iftiinka kulaylka uu la socdo marka sabarku waxaa weeyaan kulayl baa la jira oo waa adag yahay qofku yani inuu la imaado yani waxaan ujeedaa yacni waa qaraar yahay sabarku qof uun marka iimaan le unbaa qaraarka u adkaysan karo nacam marka waxaa laga cabira sabru diyaa sabarkuna waa iftiin sabarku marka saddex nooc buu qeybsamaa asabru cala aacaat daacada ilaahay oo lagu sabro awaamirta eh, alla samaynteeda wasabru can ilmacaasi macaasida oo laga sabro iyo wasabru cala alqadaai walaqdaar alla wuxuu kuu xukumay wuxuu qadarayo lagu sabro waxa alla uu kuu qadarayo ood ku sabraysaana iyada laftirkeeda laba usii qeybsamayso wax yacni masaa'ibta kugu dhacayso wax bani aadam sabab u yahay iyo waxaan bani aadam sabab u ahayn waxaa ugu sii dhib badan waxa bani aadamku sababta u yahay in lagu safro ayaa aada u adag maxaa yeele bani aadamku wuxuu jecel yahay inuu ka aargoosto qofka isaga lamidka ee asaagiisa ah inuu ka aargoosto ee aanu marnaba yacni xaggiisa dhib uga imaanin buu jecel yahay walidaalika safarkan dambe mid qofka la yimaado ee sidaa dadka yacni masaa'ibta ku dhacaysa dadka xaggii uga imaanaysa qofka yacni ku safro ee ilaahay dartii ugu safro ambiyadana waa midkii la amri jiray caaqibatuhu nasru caaqibadiisa waxaa weeye waa guul qofka unbaa guulaysanayo nacam sabarkuna marka noocyadaa ayuu u qeybsamaa sabarku marka aada baa yani waxaa kaloo sabarka hadda lagu macneeyaa soonka soonka laftirkiisa waa lagu macneeya waxaa yale saddexdii noocee sabarkaba soonka isaga waa wuu taabanayaa siyaamku marka saa darteed marka wasabru diyaa riwaaya waxaa soo aroortay wasiyaamu diyaaun siyaamku waa iftiin booska yani wasabru halkan hadda laga yiri wlqur-aanu qur-aankuna xujatun xujo weeyaan laka adig ayuu ku yahay aw caleyka ama korkaaga xujo ku yahay qur-aanku marka aakhira marka la tago ama waa adoo kuu doodaya haddaad aqrin jirtay macnihiisa fahmi jirtay ku tadaburi jirtay ku camalfali jirtay dadka aa ugu yeeri jirtay isaga aada u taxaakumi jirtay oo garsoore a ka dhigan jirtay qur-aanku marka waxaa weye waa kuu doodaya aw calayka ama korkaaga uu ku doodayaayo haddii aadan qur-aankii waajibkii uu kugu lahaa iyo daacadnimadii inaad ugu naseexayso qur-aanka loogu talagaleen soo marnay haddaad la imaan weyso waxaa weeyaan isaga marka waa kuu waa waa kugu doodaya marka waa ku qabsanaya nacam qur-aanku marka waa sidaa kullu naasi dadka dhammaantii walidaalika salafku waxay dhihi jireen qof ma jiro qur-aankii la fariisto oo ka kaco marka yacni oo caadi isaga kacay imaa waa inuu wax soo faaiido wax ka faa-iido wa imaa waxaa weeyaan inuu khasaaro sababtoo ah hadduu baa mubdil ahaayo yacni mubtadic ou ahaayo qof aan qur-aanka xuduuddiisa ilaalinin ahaa <coughs> marka uu qur-aanka maqlo ama uu akhristo waxaa weeyaan qoomamo iyo markaa waxaa weeyaan eh, waxaa ku imaanaysa marka ile xujow ku yahay maogtahay ayb marka kullu naasi marka alla sub nabiga sal ll ly slam wuxuu yihi kullu naasi dadka dhammaantiis yaqduu waa ka lahayaa dadkao dhan waa ka lahayan fa nafsahu nafsadiisu soo iibinayaa qofkii fa muctiquhaa wuu soo xuraynayaa ow amase muubiquhaa waa halaajinayaa haddana halkaa waxaa naloo sheegay dadku inay dhammaantood camal ku wada jiraan oy camal falayaan oy shaqaynayaan lidalika rasuulka sal ll ly slam wuxuu yihi asdaqu lasmaa'i magacyada waxaa ugu run badan xaari wa hamaam xaari iyo hamaam baa ugu run badan maxaa yeeley xaaris waxaa weeyaan waa kaasib qof wax kasbada waay nacam xaarisku waxaa weya waxbuu kasbanaa bani aadamku dhan waxbay kasbadaan hamaamna waxaa weeyaan axad himo badan waay waa inuu himo badan yahayo bimacnaa waxaa weeyaan mar walba himilah ku jirto iyo iyo yani waxbuu rabaa ayib marka xadiidkana taa u macnaha wuxuu ishaarayaayo kullu naasi yaqduu dadka o dhan waa ka lahayaan fa baa'icu nafsahu nafsadiisuu soo iibinayaa famuctiquha aw muubiquha yani wuu jarmaadaya daacau soo sameynaya hadduu daaco sameeyo nafsadiisii ayuu soo badbaadiyey haddii aanu daaco sameynin ee uu markaa yani xumaan soo sameeyana nafsadiisiibuu soo halaagay nacam laakiin qasab waxaa un dadku inay shaqo hayaan naarta laftirkeeda shaqo ayaa lagu galaa naarta laftirkeeda shaqo la-aan lama galo maxaa yeele alla wuxuu yidhi walahum acmaalu min duuni dalika hum lahaa caamiluun dadku naarta ka soke acmaal bay leeyihiin ay shaqaynayaan ay sameynayaan oo ay la imaanayaan marka qofka inuu ilaahay wa tacala laga cabsado oo naftaada kor iyo hoos waad un camal falaysaaye qalbigaagaa shaqaynayo xubnahaagaa shaqaynayaan waxaa weeyaan marka eh, imaa inaad isxorayso iyo imaa inaad ishalaajisad wax ka dhexeeya malaha rawaahu muslim can abi malikin alashcariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yidhi aduhuuru shatru liimaan dahaaradu waa iimaanka barkiis walxamdu lilahi tamla-u lmiisaan alxamdu lilahina miisaanka ayay buuxinaysaa subxaana allahi walxamdu lilah subxaana allahi alxamdu lilaahina tamla-aani waxay buuxinayaan aw amase tamla-u waxay buuxinaysaa maa beyna asamaawaati waalardi dhulka cirka iyo dhulka inta udhaxayso wasalaatu salaadii nuurun iftiin weeyaan wasadaqatu sadaqadiina burhaanun waa daliil qofka iimaankiisay daliil u tahay oo waa iftiin wasabru sabarkuna diyaa-un iftiin weeyaan waalqur-aanu qur-aankuna xujatun xujo weeyaan laka adiga ayuu ku yahay oo caleyka ama korkaagu ku yahay dadka dhammaantood yaqduu waa ka fabaaicu nafsahu nafsadiisa ayuu mid soo fabaa'icun mid iibinayo weeyaan nafsahu nafsadiisa fa muctiquhaa wuu soo xoraynayaa oo mase muubiquhaa naftii buu soo halaajinayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb xadiidka marka macaanidaas ayuu xambaarsan yahay alxadiiu raabic wlcishruun alxadiidu araabicu walcishruun xadiidka afariyo labaatanaad can abi darin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi waalihi waslama fima yarwi can rabihi caza wajal anahu qaal ya cibaadii inii xaramtu الظulma clى nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama fla tظaalamuu ya cibaadii kulkm dal ila man hadaytuhu faاstahduunii ahdikum ya cibaadii kulkm jaa'icu ila man aطcamtuhu faاstaطcimuunii uطcimkum ya cibaadii kulkm caarin ila man kasawtuhu fastaksuunii aksikum ya cibaadii inakum tukhdi'uuna bاlleyli wالnahaari waana agfir الذunuub waana agfir الdunuuba jamiica faاstagfiruunii agfir lakum ya cibaadii inakum lan tabluguu durii fatadurunii walan tabluguu nafcii fatanfacuunii ya cibaadii low ana أwlakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu clى atqى qalbi rajuli waaxidi minkum ma zaada dalika mima fii mulkii shayئa ya cibaadii low ana أwlakum waakhirakum wainsakum wajinakum kanuu clى afjari qalbi rajuli waaxidi minkum ma naqsa dalika min mulkii shayئa ya cibaadii low ana أwlakum waakhirakum wainsakum wajinakum qamuu fii صaciidi waaxidi fasa'luunii faأcطaytu kula insani masأlatه ma naqsa dalika mima cindii ila kama yanqus اlmikhyatu ida udkila اlbaxr yaa cibaadii inamaa hiya acmaalukum uxsiiha lakum huma uwafiikum iyaha faman wajada khayra falyaxmad illaah wman wajada kayra dalika falaa yaluumana ila nafsah rawaahu muslim xadiidka muslim ayaa wariyey xadiidkani marka waxaa weeyaan waa xadiidkii afariyo labaatanaad ee ka mid a ah kitaabka matn اlarbaciin annawowiya ayb can abi darin radi allahu canhu waxaa laga wariyey abi der can inabiy sala allahu caleyh ali wasalam nebigu ka wariyey fii maa wixii yarwii uu ka warinayay rasuulkana sala allahu caleyh ali wasalam can rabbihi rabbigii uu ka warinaya caza wajala annahu qaala wuxuu yidhi alleh yaa cibaadii addoommahaygow innii anigu xaramtu dulma dulmiga ayaan xarimay dulmiga waan xarimay calaa nafsii nafsadeyda korkeedaan ka xarimay wajacaltuhu baynakum wajacaltuhu waxaanan ka dhigay oon ka yeelay baynakum idinka dhexdiinna muxaraman mid la xarimay baan ka dhigay dhexdiinna ee falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa cibaadii addoommahaygow kullukum dhammaantiin daallun wuu dhunsan yahay ilaa man axad mooyaane hadaytuhu aan hanuuniyey fastahduuniya hanuun i weydiista oo yacni ahdikum aan idin hanuuniye yaa cibaadii adoom addoommadaydow kullukum dhammaantiin jaa'icun waa baahan yahay ilaa manxad mooyaane acamtuhu aan quudiyey fastadcimuunii aniga quud iga dalba oo cunto iga dalbada udcimkum waan idin quudinayaaye yaa cibaadii addoommahaygo kullukum dhammaantiin caarin waa qaawan yahay ilaa manxad mooyaane kasawtuhu aniga aan arad bixiyey oon mara siiyey fastaksuunii aradbax iga dalbada oo e, e, agsikum waan idin marshinayaay waan idin arad bixinayaay yaa cibaadii addoommahaygo inakum idinku tukhdi'uuna billeyli habeenkii baad gafaysaan wannahaari maalintii baad gafaysaan wa ana aniguna akfiru dunuuba dunuubta ayaan dhaafayaa jamiican dhammaanteed fastakfiruunii dembi dhaafi weydiista akfir lakum aan idiin dhaafee yaa cibaadii addoomahayow kul inakum idinku lan tabluquu durii dhibkayga ma gaari kartaan fataduruunii markaa ay dhibtaan walan tabluquu gaari maysaan nafcii waxtarkayga fatanfacuunii markaa ay waxay tartaan yaa cibaadii addoommahaygow low anna awalakum kiinna hore wa aakhirakum midkiinna dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin qof qalbigiisa kan ugu alla ka cabsi badanoo calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin hal nina qalbigiisa ka ugu alla ka cabsi badan korkiisa aada noqotaan kaasoo minkum idinka idinka mid a maa zaada daalika kaa u kordhin maayo fii mulkii aniga mulk eh, boqortooyadeyda iyo waxaan haysto shayan an waxba waxba ku kordhin maayo yaa cibaadii addoomaheegow low anna awalakum kiinna hore wa aakhirakum kiinna dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin hal nin qalbigiisa kan ugu faajirnimada badan yacnii qofka qalbigiisa ugu faajirnimo badan yahay haddaad ahaataan qofkaasoo kale oo kaasoo minkum idinka idinka mida maa naqasa daalika kaa ka nuqsaamin maayo min mulkii aniga boqortooyadeyda shay-an waxba ka nuqsaamin maayo yaa cibaadii addoomahaygow low anna awalakum kiinna hore wa aakhirakum kiinna dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna qaamuu ay istaagaan fii saciidin waaxidin hal goob fii saciidin goob ama gegi waaxidin hal ah fa sa'aluunii ay i su-aashaan oy waxay weydiistaan fa acdaytu markaa aan siiyo kulla insaanin qof kastaa mas'alatahu wixii uu i weydiistay maa naqasa daalika kaagaa ka nuqsaamin maayo mimaa cindii aniga agteyda waxa ah ilaa kamaa sidii mooyaane oo kale yanqusulmikhyadu cirbaddu ay u nuqsaaminayso idaa udkhila albaxr haddii badda la geliyo haddii cirbaddii badda la geliyo ee saa marka looga soo qaado badda miyay wax ka nuqsaaminaysaa sidaas oo kale weeyaan nacam ayb yaa cibaadii addoomahaygoo inamaa hiya amaalukum inamaa hiya iyadu acmaalukum acmaashiina weeyaan un ayb uxsiyahaa lakum waan idiin koobayaa idinkaan idiin koobayaa uma markaa de waa idiin tirtirinayaa uma markaa dabadeed uwafiikum waan idiin dhammaystirayaa waa idiin oofinayaa iyahaa acmaashaas faman wajada khayran khayr qofkii helo falyaxmad illaaha allaha ammaano oo allaha mahadiyo waman wajada hayra daalika kaa waxaan ahayn qofkii helay shar qofkii helo falaa yaluumanna yaanu eedin uusan dagaalin ilaa nafsahu nafsadiisa mooyaane rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan xadiid ahmiyadiisu aada u weyntahay weeyaan waanooyin fara badan oo allah subxaanahu watacaala uu noo soo jeedinayana ku jirto ahmiyadda uu leeyahay dartiis abuudar ninka ka warinaayo abu idriisin alkhawlaani baa la yidhaahdaa xadiidkan marka uu sheegaayo aada iyo aad ba u jeclaa markuu xadiidkan sheegaya kaana idaa yani idaa xadatha bi hada alxadiid xadiidkan marka uu ku sheekoonayo waxaa weeyaan jaha calaa rukbatayhi jilbood buu dhulka dhigi jirin sida uu yani waa u jilba jabsa jiri xadiidka yani sida ahmiyadda xadiidkaas xadiidkan sida uu ula weynaa reer shaamna aad bay u jeclaayeen xadiidkan qof kastoo muslimana laa shaka aada buu u jecelyahay sababtoo ah xuquuqdii allah aad iyo aad xadiidka uu ugu taagtaagsanayaa wuxuu ka bilaabay alla subxaanahu watacaala waa xadiidku xadiisulqudsi weeyaan hadalka marka waxaa weeyaan xadiidku waa xadiisulqudsi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yani culamadu waxay yidhaahdaan xadiisulqudsiga alla subxaanahu watacaala ayaa nebiga intuu u waxyoodo ayuu marka isaga ayaa marka waxyigiiba nooga sheekeyna cabiraya markaayb marka isaga iyo xadiidkan nabawiga farqiga udhexeeya waxay leeyihiin xadiidka nabawiga macnihiisa iyo iyo lafdigiisaba nebiga iskale sala allahu caleyh ali wasalam xadiisulqudsiga laakiin lafdiga nebiga iskale macnihiisa se waxaa leh allah subxaanah wa tacaala saasayb xadiisulqudsiga iyo qur-aankuna waxay ku kala duwan yihiin xadiiqur-aanku waxaa weeyaan lafdigiisa allah iskale iyo macnaha labadaba waana lagu cibaadaystaa qur-aanka mutacabadun bitilaawatihi akhrinta qur-aanka la akrinaya waa lagu cibaadaystaa halkii xaraf toban ajar tan laakiin guud ahaanbaa ajar looga helaa laakiin xaraf xaraf looguma cibaadeysta marka wuxuu leeyahay eh, allah subxaanahu watacaala yaa cibaadii addoomahaygow inii xaramtu dulma dulmiga waan xarimay calaa nafsii nafsadeydan ka xarimay oo alla waxuma dulmiyo dulmi marka maxaa la yidhaahdaa dulmi waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii geyri maxalihi shay booskiisa boos aan ahayn in la dhigo ayaa la yidhahdaa wadcu shayi fii geyri maxallihi shayga booskiisa boos aan ahayn in la dhigo ayaa waxaa la yidhaahdaa maxay waxaa la yidhaahdaa eh, waxaa la yidhaahdaa dulmi qaar baa waxay ku fasirayaan dulmi waxaa la yidhaahdaa eh, tasarufu milki lgeyr qof kale wax qof islaameed wax uu leeyahay inaad ku tasarufto adiga yaa dulmi la yidhaha lakin dulmigu manihiisa macnaha horaa saxa walidaalika iyagu waxay leeyihiin dulmiga alle subxaanahu watacaala markau iska xarimaayo macnaheedu waxaa weeyaan koonkan wax kastoo ilaahay ka sameeya dulmi maba ahaba sideedaba dabcan ilaahay dulmi ma yani Eh, waxay leeyihin marka maxaa yale koonka o dhan allah iska leh si kasta hadduu yeelo wixiisi unbau alla subxaana watacaala uu ku tasarufay leeyihin saa darteed maba ka suurtoobaba dulmi marka macaani macnahaas laakin waa laga fiicanya macnaha saxda waxaa weeyaan alla subxaanahu watacaala maba samey <clears throat> maba sameynayaba dulmi dulmiguna macnihiisa waxaa weeyaan shay boos uu leeyahay maaha boos kale in la dhigo shaygu boos booska uuna lahayn in yacni la dhigo soo ma kasin maalan marka alla subxaana watacaala qof adeecay ma ciqaabahayn alla subxaana watacaala qof addayaacay ma ciqaabahayn soo ma garan allah subxaana watacaala maalan gaalada janno ma gelinayo nacam ma jazeynayo janno ku jazeyn maayo sababta maxaa dhacay waxaa weeyaan eh, wadcu shayi fii hayri maxallihi soo ma kasi shay booskiisa boos aanu lahayn la dhigay ayay noqonaysaa ayb marka dulmigu tafsiirkaas weyaan marka macnihiisa saxdaa marka alla subxaana watacaala nafsadiisa dulmiga waa ka xarimay allana de wuxuu leeyahay qur-aanka wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid rabbigaa mid addoommada dulminaya ma aha in allaha laa yadlimu mithqaala daratin alla ma dulminaayo dhuuri casa wax la-eg ma dulminaayo ilaahi subxana watacaala wajacaltuhu waxaanan ka dhigay buu yihi alla baynakum idinka dulmiga waxaan ka dhigay baynakum idinka dhexdiina muxaraman mid la xarimay nacam falaa tadaalamuu haysdulminina idinkana isdulmininoo dulmigu waa la reebo rasuulku wuxuu yihi itaqu eh, dulma war dulmiga ka dhowrsada fa ina dulma dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu maalinta qiyaamaha mugdiyaalo fara badan buu noqonaya mugdi ayuu noqonaya isilaaliya marka nacam wuxuu sheegay alla nabiga sal alla ly slam inuu ciqaabayo ilaahi subxaana watacaala aalimiinta daalimiinta inuu ciqaabayo marka yacnii waxyaabaha oo daalimiinta ku ciqaabayana marka waxaa ka mid a ah, eh, ilaahi subxaana watacaala waxyaabaha oo daalimiinta ku ciqaabayo waxaa ka mid a mar haddii uu qabto dadka ilaahay subxaana wa tacaala in qofka daalimkaa siduu u suganayo u suganayo u suganayo marka dambe inuu yani kaga goynayo nacam mar haddou qabtana aanu fakanaynin oo alla subxaana nabiga sal lla ly slam wuxuu yihi in allaha tacaala layumli daalim ilaahay daalimka waa u sugtaa xataa idaa akhadahu haddii uu qabto lam yuflitu ma sii deynayo markaasu wuxuu aqriya wakadalika ahdu rabbika ida akhada alquraa wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid marka ilaahay subxana wa tacala kuu seeta dheeraynaa dulmi kasta iska sameey adig waxaa rabta iska yeel marka dambe laakiin hadduu marku qabto waa kuu dhamaatay marka dulmigu ilaahay subxaana watacaala si xunboona u abaalmarinaya qofkiisa yaa cibaadii addoomahayo wa kullukum dhammaantiin daallun wuu baadiyeysan yahay ilaa man hadaytu qofkaan hanuuniye mooyaane hidaayada marka allah haysto subxaana wa tacaala hidaayada tawfiiqda allah leh oo allah ku waafajin kara adiga hidaayada xaqii in qalbigaaga la geliyo ood ku camal fasho ilaahay baa ku siin kara nacam ayb oo alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yani man yahdi illaahu fahuwa almuhtadi qofkau alla hanuuniyay isagaa hanuunsan dalaalada hidaayada oo bimacnaa in khayrka lagu tusana alla unbau kaaga imaana xaggiisa sababtoo ah ambiyada ilaahay baa soo dirsaday labada nooc ee marka hanuunka ilaahay baa labadaba keeno midna waxaa weeyaan waa in wax lagu tuso xaqi in lagu tuso rasuul buu kuu soo diray kitaab buu kuu soo dejiyey waa ku hanuuninaya marka alla subxana watacaala in qalbigaaga la geliyo hanuunkaas oo miro dhalana ilaahay baa adiga ku waafajin karo marka ilaahay un hanuun weydiiso cid kale waxbaa hanuun ha weydiisan kullukum dhammaantihin daallun baa tihin mid waad baadiyeysantihiin ilaa man hadaytuhu qofkaan hanuuniya mooyaane <coughs> fastahduunii hanuun i weydiista ahdi kumaan idin hanuuninaya marka intaan ilaa iyo yacni xadiidka qaybo badan oo kamida ah waxay tusaysaa ummaddu inay ilaahay subxaanahu watacaala ay u baahan yihiin dadka o dhan inay fuqara yihiin allana loo baahan yahay yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah dadow idinka waxaad tihiin kuwa ilaahay u baahan antum alfuqaraau ila allah waxaad tihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u baahan allana waxaa weeyaan waa qani oo alla subxaana wa tacaala addoommadiisa waa ka deeqtoomaa oo isaga uma baahno weeyaan nacam ayb marka ayb muuminkuna marka inuu alla hanuun weydiistaa markasta la farayo ihdina asiraata almustaqiim buu leeyahay ihdina asiraata almustaqiim ilaahu yacni jidka toosan na tusiyo nagu hanuuni ayb yaa cibaadii addoommahaygo kullukum dhammaantihin jaa'icun waad baahantihiin ilaa man acamtuhu qofkan quudiyey mooyaane fastadicmuunii quud iyo cunto iyo dacaam iga dalba udcimkum waan idin quudinayahay marka ilaahay subxaana watacala dadka isagaa quudiyo wax siiyo risqina isagaa arsuqoo siiyo wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquhaa wa iyaakum wa huwa samiicu lcaliim daabo oo waxaad arkaysaa quraanshada tabar intay la eg tahay haddana ilaahay risqigeeda inuu ku ilhaaminayo siinayana yaa cibaadii addoomahaygo kullukum dhammaantiin caarin waa qaawantiin dhammaantiin ilaa man kasowtuhu qofkan aniga arad bixiya mooyaane fastaksuunii aradbax iga dalba oo yacni marshin iga dalba agsikum waan idin marshinayaay waan idin arad bixinayahay saasuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala yaa cibaadii addoomahaygo inakum tukhdi'uuna bileyli wanahaar maalin iyo habeenba idinku aad gafaysaan waana akfiru dunuuba ana dunuubtan dhaafaa jamiican dhammaanteed fastakfiruunii dembi dhaaf i weydiista akfir lakum aan idin dhaafaya marka ilaahay subxaana watacaala sidoo kale habeenii maalin waa gafaynaa bal ilaahay in allaha tacaala yabsu xadiidka wuxuu ah saxiix ah in allaha tacaala yabsudu yadahu ilaahay subxaana watacaala gacantiisa ayuu fidiyaa bileyli habeenkii liyatuuba musii a si uu uga toobad aqbalo midka midka ama liyatuuba musiiu eh, nahaar maalinta kii dembiga galay sidoo kale maalintiina ilaahay gacantiisa u fidinaya si uga toobad aqbalo midka eh, si uu yacni u toobad keeno oo uga toobadna aqbalo midka habeenkii gafayo marka ilaahay subxaana wa tacaala toobada aada iyo aad ayuu u jecelyahay allah subxaana wa tacaala ayb marka eh, yaa cibaadii addoommahaygo marka ilaahay dunuubta o dhan waa dhaafaa gaalnimada xataa ilaahay waa dhaafaya haddii laga toobad keeno haddii laga toobad keeno macal gaalnimada waa dhaafaya yaa cibaadii addoomahayow inakum idinku lan tabluquu ma gaaraysaan durii dhibkayga fataduruunii markaa ay dhibtaan nacam walan tabluquu nafcii nafcigaygana ma gaaraysaan fatanfacuunii markaa ay anfacdaan oo alla wuxuu yihi walaa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri inahum lan yaduru llaha shay-an yaanay ku murug gelinin kuwa gaalnimada u degdegaya inahum lan yaduru llaha shay-an ilahay waxba u dhibi maayaan wax ay alla u dhibaayaan ay ka dhibayaan male gaalnimadooda iyaga unbay dhibaysaa marka wax kii gaalnimo sameeyan ilaahay ma dhibin kii iimaan la yimaadana ilaahay waxba uma tarino waxba yani anfac ilaahay subxaana tacaala uma aanu anficin yaa cibaadii addoomahaygoo low ana awalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinnigiinna kaanuu ay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin qof oo minkum idinka idinka mida qalbigii kan ugu alla ka cabsi badan qalbigiisoo kale hadday ahaadaan maa zaada daalika kaagaas ma kordhinayo fii mulkii aniga boqortooyadeeda shay waxba u kordhin maayo dadka dhan hadday noqdaan yacnii kan ugu alla qalbiga kan ugu alla ka cabsi badan hadday yeeshaan waxba aniga ii kordhin maayaan marka dadka iyaga unbaa wax isu taraayo oo taa ay waxu taraysaa halkan marka culimada waxay ka qaateen qalbiga yacnii daacada iyo yacni macsida kuwa quluubta laga sameeyo inay aada uga khatarsan yihiin kuwa kale hadaad daaco qalbiga ka samaysaana waa camal yacni aada iyo aada u weyn weeyaan acmaasha quluubta waa ka muhiimsantahay acmaasha jawaarixda sida dunuubta quluubta ka dhacdaba ay uga daran tahay kuwa jawaarixda ka dhacayso oo xubnaha kale ka dhacayso ayb yaa cibaadii addoommahaygiyow low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu ay ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin nin qalbigiisa kan ugu faajirnimada badan oo minkum idinka idinka mid a ah hadday noqdaan qofka idinkugu xun oo idinkugu fujuur badan qalbigiisoo kale hadday dadkoo dhan wada noqdaan oo quluubtoodu saa noqoto maa naqasa daalika min mulkii shay-an arrintaa aniga boqortooyadeyda iyo mulkigayga waxba ka nuqsaamin mayso saasuu leeyay alla subxaana wa tacaala yaa cibaadii addoomahaygoo low anna awalakum kiina hore wa aakhirakum kiina dambe wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinna qaamuu ay istaagaan fii saciidin waaxidin hal goob ay soo istaagaan fasa hal meel ay istaagaan fasa'aluunii ay su-aalaan fa acdaytu aan siiyo kulla insaanin insaan kasto qof kasta mas'alatahu waxa uu i weydiistay maa naqasa daalika mimaa cindii waxa aniga agteyda oon haysto waxba ka nuqsaami maayo ilaa kama nuqsaaminaayo ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu cirbadda sida ay u nuqsaamiso oo kale mooyaane idaa udkhila albaxr haddii badda la geliyo cirbadda haddii badda la geliyo nacam marka idaa udkila albaxra idaa udkila haddii la geliyay hiya cirbadu albaxra haddii la geliyay badda sidaa wey nacam marka haddaa badda cirbad haddaa badda dhex gelisid ee aad soo saarto waxaa weeyaan waxba ka nuqsaamin mayso aniga mulkigeeda wax ka nuqsaamaya malahu leya alla subxana wa sidaa daraaddeed marka ilaahay subxaana watacaala tacaala waa alla hani ah qaninimadiisuna ay taam tahay oy dhammaystiran tahay yaa cibaadii addoommahaygo inamaa hiya acmaalukum acmaashiina weeyaan uxsiyaha lakum aan idiin tirinayaa waan idiin koobayaa uma uwafiikum iyaaha waan idiin oofinayaayo aakhiradii iyo qabrigii iyo baa laidinkugu oofinayaa faman wajada khayran khayr qofkii helo falyaxmad illah allaha ammaano waman wajada hayra daalika khayr waxaan ahayn qofkii helana falaa yaluumanna yuusan eedin ilaa nafsahu nafsadiisa mooyaane wax kale yaanu eegin yaanu yuusan eegin oo uusan yacnii dagaalin rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey alxadiidu alkhaamis waalcishruun xadiidka shan iyo labaatanaad can abi darin radia allahu canhu ana naasa min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaaluu lilnabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam yaa rasuula allah dahaba ahlu duhuuri bilujuur yusaluuna kamaa nusalii wayasuumuuna kamaa nasuum wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim qaala awalaysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquun ina bikuli tasbiixatin sadaqah wakuli takbiiratin sadaqah wakuli taxmiidatin sadaqah wakuli tahliilatin sadaqah waamrun bilmacruufi sadaqah wanahyun can munkarin sadaqah wafii budci axadikum sadaqah qaaluu yaa rasuula allah ayaأtii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajr qaala ara'aytum low wadacahaa fi lxaraami akaana calayhi wisr fakadalika ida wadacahaa fi lxalaali kana lahu ajr rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariye can abi dharin radia allaahu canhu ana naasan dad oo min asxaabi rasuulillahi ka mida sala allahu alayh ali wasalam nabiga asxaabtiisa ka mida qaaluu lilnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dahaba ahluduthuuri maalka dadkii u saaxiibka ahaa waxay la tageen bil ujuuri ajaryaalkii faraha badnaa iyo thawaabtii iyo abaalmarintii wanaagsanayd ayay la tageen dadkii maalka lahaa yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii sida aan u tukanno oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soonno oo kale intaa iskaga mid baynu ka nahay wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalyaalkooda dheeraadka dheeraadkooda maalka ay haystaan dheeraadka wix iyaga ka ah yay sadaqaysanayaan qaala waxau yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalama awalaysa miyaanu ahayn qad jacala allaahu lakum alla inuu idiin yeelay idinka maa tasaddaquuna waxaad sadaqaysataan maa tasaddaquuna ay maa tatasaddaquun waxaad sadaqaysataan ilaahay soo idinma siinin buu yidhi ina bikulli tasbiixatin subxaanallaahi kastaa sadaqatan sadaqa ayaa ah wa kulli takbiiratin allahu akbar kastaa sadaqatan baa ah wa kulli taxmiidatin alxamdu lilaahi kastaa sadaqatan baa ah wa kulli tahliilatin laa ilaaha ila allahu la yiraahdaa sadaqatan baa ku sugan wa amrun bilmacruufi macruuf laysfaro sadaqatun baa weeyaan wanahyun can munkarin munkar layska reebaa sadaqatun sadaqa weeyaan wa fii budci axadikum midkiin xubintiisa yacnii sadaqatun sadaqa weeyaan qofka xataa xubintiisa oo markaa yacnii dakarkiisa ama yacnii farjigiisa xataa sadaqa ugu jirto qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayatii axadunaa midkeen ma la imaanayaa shahwatahu miyuu keenayaa shahwadiisii miyuu gudanayaayuu la imaanayaa wayakuunu lahu fiiha ajrun ajar miyaana ugu sugnaanayo ugu ahaanaya markaa qaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh ali wasalam araaytum bal ii sheega low wadacahaa hadduu dejin lahaa fi lxaraami xaraam dhexdeeda hadduu ku dejin lahaa akaana calayhi wisrun dembi akaana calayhi korkiisa miyaanu ahaanaynin wisrun yani dembi akaana caleyhi wisrun akaana sooma ahaanayo caleyhi isaga korkiisa wisrun dembi <coughs> fakadalika yani dembi soomaaha buu yiri nacam fakadalika sidaasi la idaa wadacaha hadduu dejiyo fi lxalaali xalaal meel xalaal hadduu dhigana kaana lahu ajrun ajri baa u ahaanay rawahu muslim xadiidka muslim baa wariyey ayb xadiidkan marka ahmiyaddiisa waxaa kamid a uu ka hadlaayo sadaqada noocyada ay u kala baxdo anaga waxaan garanaynaa sadaqada maal la bixiyo keliya inay tahay laakiin inay macnahaas ka ballaaran tahay naloo sheegayaa sadaqadu waa laba nooc sadaqo ummadda u gudbayso oo ummaddii gaarayso waa sida yacnii xoola la sadaqaystoo kale yacnii macruuf dadka la faro oo kale munkar laga reebo oo kale waa nafci adiga inta kaa tallaabo qeyrkaana u tallaabayo u gudbayo kaa iyada waxaa wey nooc sadaqada ka mid a nooc labaad baa jiro ah, yacni adiga aan kaa gudbaynin oo adiga kugu kooban waa maxay subxaan allah inaad tiraahdeed alxamdu lilah inaad tiraahdid laa ilaha ila allahu inaad tiraahdeed waxyaabahaas wey marka kuwayaalkaas sadaqadu labadaas nooc bay u qeybsantaa mutacaddi iyo qaasir qaas mutacaddiya iyo qaasira sadaqada tallaabaysa waxaa weya waa midda adiga keyrka u tallaabayso dad aad wax tartay iyo dadaa u shafeecday iyo dadaad xoolo siisay iyo dadaad waxbartay iyo waa sadaqo adiga kaa gudbayso heyrkaa u gudbayso nafciga mutacadigana marar badan fiican oo ka fadli badanka kale nacam marka midka midkan kalena waxaa weeyaan isagu eh, midna iyo aday kugu koobantaho subxaana allahi alxamdu lilah iyo laa ilaha illa allah alla timaado iyo kale weyaan xadiidkan marka taabuuna barayaa uuna tusayaa sadaqadu inaynan ku koobnayn maal la bixiyo keliya inaysan ku koobnayn ayuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu noo sheegaya xadiidku marka wuxuu ka bilowday rasuulka ayaa ana naasan min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam dad nebiga asxaabtiisa ka mid ah qaaluu lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen yaa allah rasuulka ilaahayow dahaba ahluduhuuri maalka dadka iska leh adduhuur yacni dheefta iyo xoolaha dadka u saaxiibkaa ah, waxay la tageen oo ay iyaga qaateen bil ujuuri ajaradii ajar bay qaateen ka dhergeen tiro badan halkaa marka waxay ku tusaysaa dadka sidaan yeelay waa fuqaraa lmuhaajiriin yani dadka muhaajiriinta dadkii soo hijroodo maka kasoo tego madiine yimido fuqarada ahaa weeyaan nacam sidaan wax dhahay taa marka waxay kutusinaysaa asxaabta inay ku dhaqmaayeen qowluhu tacaala saabiquu ilaa maqfiratin min rabbikum wajanatin carduhaa ka cardi samaai waalardi uciddat liladiina aamanuu billahi wa rasulih inay ku dhaqmayeen war janno u degdega janno u tartama wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wajanatin carduha asamaawaatu waalardu cidat lilmuttaqiin taasay ku dhaqmayeen wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun jannadaas ha u tartameen dadka tartamaya waxay ku dhaqmaayeen qowluhu tacaala limithli hada falyacmal ilcaamiluun tan oo kale middaanoo kale jannada ha u shaqaystaan dadka shaqaysanaya marka waa xusul duubayeen waxay aada iyo aada ugu dadaalayeen marna inaan looga badinin dhinacaas mana aynan xasdaynin walaalahooda iyagiina marka yaa rasuulallah wax aan ku gaarno noo sheeg bay leeyihiin ayb marka adduunyada see la yeelaa adduunyada iyada dadka kaa hooseeya unbaa la fiirsadaa dadka kaa hooseeya marka aada eegto haddii ilaahay caafimaad ku siiyey midaan weligiis caafimaada inaad eegto alxamdulilah baa leedahay korba darajadeedu waa korbay ukacaysaa haddaad xoola haysato maanta biilkaaga aada heli kartid oo aada iska noolaa karto midaan waxba haysanin baad arkaysa waxbana heli karin waa ina alxamdu lilah tiraahdeed marka adduunyada iyada nabigu wuxuu yihi unduruu ilaa man huwa asfala minkum dadka idinka hooseeya ahayd walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum kuwa idinka koreeyo ha eeginina wadalika ajdaruu anlaa taxqiruu nicmat allah ama anlaa tasdaruu nicmat allah taas baa marka waxay dhab ku tahay oy xaqiiqo ku tahay inaydnan xaqirin nicmada ilaahi subxana wa tacaala marka dadka eh, laakiin dadka adduunyada ku batay sida aan u badanay waxaa weeyaan qofka adduunyada uu kaa sarreeya unbaad fiirinaysaa mid kaa hooseeya ma fiirinaysid adduunyadii aakhiradaadiina maba la fiirinayo mid kaa sarreeya aakhirada waxaa la rabaa sidaan oo kale dadka adiga kaa koreeyo oo yacni kaa kaa camalka badan inaad fiiriso oo aad ku dayato marka dadkaasoo kale inaad ka sare martana isku daydo haddii ay suurtagal kuu tahay yusalluuna way tukanayaan bay dhaheen yusalluuna waa tukanayaan kamaa nusallii sidaan u tukano oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soonno wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii kasoo haray maalkooda dheeraadkiisana maalkooda dheeraadkiisana way sadaqaysanayaano way la baxayaan saasuu leeyahay nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam ayb wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim qaala waxa yidhi awalaysa qad jacala allaahu lakum nebigu marka wuxuu yidhi awalaysa miyaanay ahayn qad jacala allaahu lakum alla inuu idiin yeelay maa tasadaquuna waxaad la baxaysaan oad sadaqaysanaysaan waxaad sadaqaysanaysaan oo aada la baxdaan alla soo idinma siinin marka wuxuu leeyahy sadaqadu ma ahan keliya yacnii saad moodeen maahano maal lala baxay keliya maahane macaani badanoo sadaqadii ka mid ah jirto ina bikulli tasbiixatin subxaana allahi kasto sadaqatan sadaqaa ku sugan yacni ina bikulli tasbiixatin ay ina fii kulli tasbiixatin subxaan allahi kasta dhexdeeda sadaqatan baa ah wa kulli takbiiratin wa fii kulli takbiiratin allahu akbar kastaana dhexdeeda sadaqatan baa ah wa kulli taxmiidatin alxamdu lilah kasta dhexdeedana sadaqatan baa ah wa kulli tahliilatin laa ilaha illa allahu kasta dhexdeedana sadaqatan sadaqa ayaa ah wa amrun bilmacruufi macruuf laysfaraana sadaqatun weeyaan ayb wanahyun can munkarin munkar layska reebaana sadaqatun sadaqa sadaqo weeyaan wa fii budci axadikum midkiin farjigiisana xubintiisana sadaqatun baa ku sugan qaaluu waa yaabeen marka waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayaatii axadunaa shahwatahu ay ayaqdii ma gudanaya axadunaa midkeen shahwatahu shahwadiisa miyuu gudanayaa wayakuunu lahu fiiha ajr oo markaa ajar miyaa u ahaanaya qaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam qiyaas buu marka wax ku tusaa <coughs> wuxuu leeyahy haddii xaaraan uu gelin lahaa farjigiisa soo dembi kama raaceen ha xaalaal markuu geliyana de ajar baa ka imaanayo cagsigeeda waa nacam marka waxaa qiyaas cagsi ah tan haddii dembi ka imaanayo midda kalena waa inuu ajar ka imaadaa marka tan haddii dembi ka imaanayo cagsigeeda waa in ajar uu ka imaanayo marka saas buu tusayaa xadiidkanna marka waxaa loo daliishadaa qiyaasku inuu adilada kamid yahay bal ii sheega buu yihi low wadacahaa hadduu ku dejin lahaa fi lxaraami xaaraam dhexdeeda akaana caleyhi wisrun akaana waxaa u ahaan lahaa caleyhi korkiisa wisrun akaana caleyhi wisrun dembisa uma ahaadeen fakadalika sidaas in la eg idaa wadacahaa hadduu ku dejiyey fi lxalaali meel xalaalaha xalaasha hadduu ku dejiyana kaana lahu ajrun ajri baa u ahaanayo rawaahu muslim xadiidka waxaa wariyey alimaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey alxadiidu asaadisu walcishruun xadiidka lix iyo labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam kullu sulaamaa min annaasi calayhi sadaqa kullu sulaamaa min annaasi calayhi sadaqatun kula yowmin tatlucu fiihi ashams tacdilu bayna اlithnayni sadaqa wtuciinu اlrajula fi daabatihi fataxmiluhu calayha aw tarfacu lahu calayha mataacahu sadaqah wاlkalimatu الطayibatu sadaqah wbkuli khuطwatin tamshiiha ila الصalaati sadaqah wtumiitu اlأdaa can الطariiqi sadaqah rawahu اlbukhaariyu wamuslim xadiidkanna wuxuu tusayaa ahmiyadda sadaqadii unbuu ayaan ku jirnaa nacam sadaqada yacni intii hadda aan sheegnay inay ka guda weynto labadii nooco sadaqa u tallaabayso qeyrka iyo sadaqaadiga kuga eg inay u qeybsanto ayaana sii tilmaamayaa iyo shukriga alle in la guto oo sadaqada macnayeedu marka inay tahay aada la baxaysaa shukri alla oo aada gudanaysid weeyaan maadaama ilaahay subxaana watacaala xubnahaagii isaga uu ku abuuray xubnahaagii caafimaad qaba ay soo toosayaan marka waa inaad xubnahaagii ka gudid shukrigii lagu lahaa inaad gudid waay shukrigaas sidee baad u gudaysaa inaad sadaqo bixiso sadaqadase <coughs> oo dadkao dhan iyaga miyaa marka sadaqa bixin kara haddaad tiraahdid de sadaqa ma wada nin kastaa nooc anwaacda sadaqada kamida waa heli karaa qofaa heli karin malaha xadiidku taas buu noo macaanidaas buu noo ishaarayaa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalama kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka ka mid ah calayhi sadaqatun sadaqaa korkeeda ah kula yowmin maalin kasta oo tadlucu ay soo baxdo fiihi maalinkaa dhexdiisa ashamsu qoraxda ay soo baxayso tacdilu tacdilu waa ficil ahaan laakiin masdara laga laqbayna waxaa la dhahayaa tacdilu ay cadluka adiga cadaalad cadaaladaada garsooridaada bayna lithnayni laba a u garsooraysid oo aada u cadaalad falaysid sadaqatun weeyaan wa tuciinu arajula icaanatuka kaalmayntaada alrajula aada kaalmaynayso qofka fii daabatihi gaadiidkiisa dhexdiisa aad ku kaalmaynaysid fataxmiluhu aad qaadaysid calayha gaadiidka korkiisa aad saaraysid aw amase tarfacu lahu aad u koryeelaysid calayhaa gaadiidka korkiisa mataacahu alaabtiisa aada ugu koryeelaysid oo kor aa u saaraysid alaabta sadaqatun weeyaan walkalimatu dayibatu kelmadda wanaagsanina sadaqatun weeyaan wabikulli khudwatin tallaabo kasto tamshiihaa ila salaati salaada aada ugu soconaysaana sadaqatun weeyaan watumiidu tumiidu ladaa imaadatuka zuulintaada aladaa wasaqda iyo yani iyo qashinka aad baabi-inaysid ood zuulinaysid cani ariiqi jidka aad ka baabi-inaysid sadaqatun sadaqa weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkan marka wuxuu ku bilowday kullu sulaama min annaasi xubin kasta oo xubnaha dadka ka mid a ah, subax kastaoy qoraxda usoo baxdo sadaqaa korkeeda ah kullu sulaama xubin kastaoo min annaasi dadka ka mid a ah, caleyhi sadaqatun sadaqaa korkeeda ah kula yowmin maalin kasta oo tadlucu fiihi shamsu qoraxda ay usoo baxdo xadiidka marka macnihiisa waxaa weeyaan lafahaaga iyo xubnahaaga iyo nabadgelyada ilaahay uu kusoo toosinayo subxaana wa tacaala waa min acdami nicami illah nicmooyinka ilaahay kuu galay kuwa ugu waaweyn weeyaan marka laf kasta iyo xubin kasta waxaa lagaa doonayaa inaa ilaahay uga shukriso nacam oo maaha inaa ilaahay kadi yacnii aad shaydaanku inuu ku dago ma ahan nacam allana waa ka yiri yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabika alkariim aladii khalaqaka fasawaaka facadalak fii ayi suuratin maa shaaa rakabak suuradaadan iyo yacni caafimaadkaagan iyo waxyaabahan oo dhan nicmadaas marka waxaa weya inaad ka shukriso ayaa loogu talagalay walidaalika inta badan ilaahay shukriga ugu yeeraa dadka marka u waxa uu u galay marka uu u sheego oo waxaa ka mid a ah qowluhu tacaala alla uu yidhi qul huwa aladii ansha'akum wajacala lakum alsamca walabsaara walafidata qaliila maa tashkuruun nacam yani ilaahay ku shukriya wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum ilahay wuxuu idinka soo saaray hooyooyinkooda hooyooyinkiina calooshooda idinka soo saaray laa taclamuuna shay-an idinka oo waxba aydnan garanaynin wajacala lakum asamca walabsaara walafidata lacalakum tashkuruun markaasu wuxuu idiin yeelay arag maqal quluub ayuu alla idin siiyey lacalakum tashkuruun likay tashkuruu si aa u shukrisaan marka shukrigaa marka alle subxaana watacaala aa u shukrinaysid ayaa waxaa weeyaan inaad sadaqo baxsato marka maalin kasto sadaqa adiga kuugu waajibayso sadaqadaas oo ah shukri ilaahi subxaana watacaala xubnahaaga aad ka gudaysid marka shukriga xubnahaaga lagu lahaa sadaq ahaan baad u gudanaysaa sadaqadii markaad dadku xoolama haystaan haddaa dhahdana waxaa lagu leeyahay macnihii sadaqada waa soo sheegnayo sadaqo waxaa weeyaan nafcigeeda dadka u tallawdo iyo mid adiga kugu kooban subxaanallah allah baad dhihi kartaa alxamdulilah baad dhihi kar ayaad dhihi kartaa kelmad wanaagsan oo dhan ood la timaadaa waxaa weeye waa sadaqo nacam weliba nabiga sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yihi intaas oo dhan waxaa kaa gudaayo yiri oo dhan waxaa kaa gudaayo laba ragco oo aad tukatid duxada waqtiga barqada laba ragco oo aad tukatid ayaa kaa gudayso rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sidaa buu yidhi ayb marka kullu sulaama xubin kasta oo min annaasi dadka ka mid a calayhi sadaqatun sadaqa korkeeda ah kulla yowmin maalin kasta oo tadlucu fiihi shamsu qoraxda ay yacnii ay soo baxayso tacdilu ay cadluka cadli falkaaga garsoorkaaga bayna litnayn laba aa u cadli samayso sadaqatun weeyaan wa tuciinu rajula icaanatuka kaalmayntaada alrajula ninka aada kaalmaynayso fii daabatihi gaadiidkiisa aa ku kaalmaynayso fa taxmiluhu calayha aa u qaadaysid marka isagii baa waa maalan qof jiisa aan socon karin waa qaaday markaasa gaadiidkii aad saaraysaa ama canug yar ilmo yar weeyaan waa qaaday markaasaa baabuurkii saartay waxaa weya sadaqo jirkaagii baad jirkaagii ayaad ilaahay uga shukrisay subxaanahu watacaala ayb ow amase tarfacu lahu aa u koryeelaysid adiga caleyhaa daabadda korkeeda mataacahu alaabtiisa aa ugu koryeelaysid sadaqatu weeyaan maalan daabaddiibuu saaran yahay alaab baa dhulka ka taal culus alaabtii baad la qaaday daabadii baad la saartay waa ajir nacam sadaqa weeyaan bal fiiri diinka yani maxaasinta islaamka nacam ixsaankiibuu dadka ugu yeeraa nacam waalkalimatu dayibatu intaa waxaa kasii daran kelmad wanaagsan ood ku hadasho ood qofka yacni kusoo jiidato oo aadan alla kaga caraysanin oo qofkii aadan kaga caraysanin makhluuqii kelmadda wanaagsani waa sadaqa iyadan waalkalimatu dayibatu sadaqatu weeyaan marka intaas ninkii la imaan waayo ka waran marka oo xubnihiisii ka shukrin waayo de waa qof isagu sidiisaba qalloocan buu ahaan waa qof aan ilaahay khayr la doonin walciyaadu billah waalkalimatu ayibatu kelmadda wanaagsani sadaqatu weeyaan wabikuli khawatin wabikulli khudwatin talaabo tallaabo kasto tamshiihaa ila salaati salaad aada ugu soconayso sadaqatu weeyaan tallaabo kastood salaad u qaadaa waa sadaqo wa tumiidu ladaa imaadatuka zuulintaada leexintaada al adaa wasaqda iyo dhibka cani dariiqi jidka aa ka leexinaysid sadaqatun iyadana sadaqa weeyaan rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka xubnaha ilaahay subxaana watacaala in looga shukriyo hab abuurista alla subxaanahu watacaala uu noo abuurayna inaan alle subxaana watacaala kaga shukrino saas ayaa xadiidka uuna farayaa shukriguna markaada waa darajaad badan yahay shukri waajiba ayaa jiro shukriga waajibka waxaa weya inaad alla caabudo keligiis tawxiidka inaad la timaado daacaadka aad la timaado shukriga mustaxabkae sunnadaana waxaa weeyaan addoonku markuu faraaisha guto yani uu kana tago maxaarimtana iska ilaaliyo sunnooyinka inuu la imaado si uu saabiqiinta dadkii hormaray ee muqarabiintii alle loo dhoweeyo si uu uga mid noqdo <coughs> sadaqada marka anwaacdeedu intaana waa kasii fara badantaha hadda xadiidku uu sii ishaaray weliba waxaa ka mid a sadaqada kaful adaa can innaas dadka in dhibka laga joojiyo bilyadi walisaan carabkaaga dadka inaanu dhibin gacantaada dadka inaynan dhibin sida saxiixaanka ku suganba oo abidar ayaa wuxuu yidhi nebiga waxaan ku eri acmaasha maxaa ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi nebigu aliimaanu billaah waljihaadu fii sabiilihi labadaabaa ugu fiican qultu fain lam afcal haddaana sidaa yeelin ka waran qaala wuxuu yidhi nebiga tuciinu saanican nin farsamo yaqaano ayaad kaalmaynaysaa aw tasnacu liakhraqa ama mid doqona oo aan waxba samaysan karin ayaad danihiisa aada u samaynaysaa qultu ara-ayta in dacuftu can bacdi alcamal ka waran uu yihi acmaashii qaarkood haddaan ka daciifo oon ka taag daroodo qaala wuxuu yihi takufu sharaka can innaas shartaadaa dadka ka celinaysaa fa inahaa sadaqatun sadaqa weeyaan qof bani aadama marka oon sadaqa la imaan karin maba jiraba marka ninka ugu yar waxaa weeyaan shartiisa hadduu dadka ka celiya sadaqo guta mujtamacaasoo wuxuu ku sadaqaystay inuu dhibaatada ka ilaaliyo waxyaabaha marka anwaacda sadaqada waxaa kamida sidoo kale xuquuqda bani aadamkaoo loo sacyiyo oo laga shaqeeyo cabdullahi bn cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi man mashaa bixaqi akhiihi ilayhi liyaqdiyahu falahu bikulli khudwatin sadaqa ninkii walaalkii u socdo si uu ugu soo gudo xaq isagu marka uu ku leeyahay walaalkii darteed maala waa jiradi waa soo booqanaysaa waa aadi waxaa weeyaan marka sadaqay kuu tahay waxaa ka mid a ah sadaqo noqonaysa sidoo kale qofka mucsirka ee deynta aan iska bixin karin qofaa deyn ku leedahay ma bixin karo inaad u sugatid ilaa bal waqtiga uu wax ka helo inaadan ku dhidhibin oo sunan ibn maajahaas waxaa lagwaxaa lagu wariyey nabiga sal ll ly inuu yihi man andara mucsiran mucsir qof yani yani deyntu ay cuslaysay oon iska gudi karin qofkii u sugto falahu bikulli yowmin sadaqa maalin kasta sadaqou leeyahay qabla an yaxulla addeyn deynta intaanu furin faidaa xalla addeyn fandurhu bacda dalika falahu bikulli yowmin milahu sadaqa nacam ayb marka waxyaabahaas oo dhan marka waxaa ka mid a ah alixsaanu ila lbahaa-im xayawaankaoo loo ixsaan falo ayaa kamid a ah. nacam markii nabiga la weydiiyey sala allahu alayh ali wasalam gabadhii eh, yani markuu ka sheekeeyey zinaysan jirtay ee eyga markaa eygii aadka u haraadanaa biyaha siisay waxaa marka markii nabiga la su-aalay sala alla ly slam waxa uu yidhi fii kulli kabdin radbatin ajrun beer kastae qoyan yacni wax kastae nool ajar baa ku sugan nacam ayb sadaqada marka taasi waxaa weyaan waa sadaqada marka yani dadka waa sadaqada nafcigeedu dadka oo u tallaabayo midda adiga uu kugu egyahayna waa dikrigaa ka kamida ah tasbiixdii allahu akbartii laa ilaha illa allahu istikfaartii salliga nebiga qur-aanka akhrintiisa masaajidoo loo socdo salaad salaad lagu sugto dikrigoo la dhagaysto waxyaabahaasaa ka mid a ah. waxaa kamid a ah ummadda oo loo tawaaduco ayb ummadda yani waxyaabahaas o dhan baa kamida nacam xalaal la kasbado xalaashoo lagu dadaalo nafta oo lala xisaabtamo nacam nafti oo lala xisaabtamo naftaadi aada la xisaabtamto maxay samaysay maanta maxaa lagaa rabaa maxaad dayacday maanta kulli waxaasoo dhan waa sadaqaad wada weeyaan ee jirkaaga marka aad ka gudanaysid sadaqaduna marka waa sadaqa maaliya iyo sadaqa badaniya sadaqada badankaaga xadiidkan wuxuu ka hadlayaa midda jirkaaga ku waajibayso maalkaaga maaha midda ku waajibayso midda jirkaaga ku waajibayso marka waa inaad ku dadaashid nacam hada wbiاllahi الtowfiiq wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi wslm